caalimka haddii uu kelmad ku simbirraxdo kelmaddaasu mashriq iyo maqhribay ka dhacayda laba daa'ifaana ku fidnowda caalimka zalladiisa daa'ifo oo caalimkaas marka hore tabaa guluwi ku samayda hadalkiisana sida hadal nabi oo kale ka dhigta xasanaadkiisa keliya ay aragta oo khadda aan aaminsanayn bal khadda iisay waxay ka dhigayaan inuuba sawaab yahay waxayna mustaxiil ka dhigayaan inuu gafo marka kelimad alla kelimadii ka soo fusha waa udiin waa udiin haddii aad tidhaahdo war kelimaddan waxay ka soo horjeedaa daliilka wuxuu ku leeyahay ma imaamu maaligaad maanta waxa weya hadalkiisaad leedahay waa khada ma imaam shaaficiyaad maanta tidhi kelmaduu yidhi waa khada sidaasuna waxay khilaafsantahay kitaabka alle sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam fahamkii saxaabada iyo dardaarankii culummada intaba waa khilaafsantahay dhammaan afarta madhabood waxay ka dardaarmeen waa gefnaa waana asiibnaa ee qowlkayagu haddii uu gafo oo xadiidka nabiga uu khilaafo xadiidka qaata afartaba waxaa ka ansaxday idaa saxa alxadiiu fa huwa madhabi haddii xadiis uu ansaxo asagaasa i madhab ah ee qowlkayga in xadiiskii nabiga lagu darbiyo laga horkeeno maya bal imaamu shaafici raximahullah ijmaacuu ku soo raray oo uu yidhi ajmaca almuslimuuna calaa ana man istabaanat lahu sunnatu can rasuuli اllaahi salى اllahu calayh wasalam laa yaxilu lahu an yadacaha liqowli axad waxay muslimiintoo dhan ku ijmaaceen u shaafici muslimiintoo dhan waxay ku ijmaaceen qofka mar haddii sunnadii nabigu u caddaato inaysan xalaal u ahayn inuu ka tago qowlka nabiga sala allahu calayh wasalam oo uu uga tago qof kaleeto qowlkiisa oo idhaa kanaan raacaya xalaal uma ahan a'imada muslimiintuna masaladaas waa baraarujiyeen qolada labaad oo ku fidnowda waxay yihiin qolo oo imaamka ku xadgudubtaa oo marka zello ka dhacdo inta ku xadgudbaa isku daya karaamadiisii iyo wanaaggiisii iyo mansiladiisii cilmiga aheed inay quluubta culmmada quluubta dadka muslimiinta inay ka ridaan oo ay ka dhigaan kaannahu jaahil inuu yahay kaannahu inaysan ahayn in aqwaashiisa laga faa'iidaysto oo ay waxa weeyaan hoos u ridaan mansiladiisa ka ridaan kuwaasuna waa kula kalo fidnowday labadaasba sidaasayna culummadu u baraarujiyaan alimaamu shaadibi muwaafiqaadka wuxuu yidhaahdaa muwaafaqaadka ina zallat alcaalimi laa yasixu ictimaaduha caalimka zalladiisa ma ansaxaydo in la cuskado min jihatin walakhdu biha taqliidan lahu mana ansaxaydo in la qaato oo markii la ogaaday inay zallo tahay oy ka soo hor jeedo daliilkii kadib in lagu daydo la taqliidsada ma bannaana wadalika liannaha mawduucatun cala almukhaalafa maxaa yeelay zalladan waxaaba lagu xukmiyo o lagu dejiyey inay khilaafsan tahay sharcigii alaa ah, mukhaalafati calaa mukhaalafatin lisharci walidaalika cudda zalla sidaasaaba simbirxa loo yiriba inay sharciga khilaafsantaha lagu dhisay markaasaa magacba waxaa looga dhigay zalla iyo simbirxash ma bannaana marka in la qaato calaamatu ibnulqayim iclaamu muwaqixiinka juska saddexaad safxada sagaashan iyo shanaad wuxuu yidhahdaa man lahu cilmu bisharci waalwaaqic yaclamu qaطcan ana rajula اljaliila lahu fi اlislaami qadamun saalixun waaahaarun xasanatu wahuwa min alislaami waahlihi bimakaanin qad takuunu minhu اlhafwatu wazalla qof kasta oo sharciga iyo waaqica oqoon u leh wuxuu og yahay nin weyn oo islaamka ku leh gomad saalixaa iyo aahaar wanaagsan islaamka iyo ehelkiisana meel weyn ka joogo simbirxasha waa ka timaada qof kastoo diinta yaqaana waa ogi simbaxash waa ka timaadaa waana macduur huwa fiiha macduur bal majuur lijtihaadi imaamkaas masaladaas uu ku simbiraxdo waaba majuur isaguba oo waa xadiiskii saxiixaynka idaa xakama alxaakimu faاjtahada faasaaba falahu ajraani wa idaa xakama faاjtahada faahdaa falahu ajrun waaxidu hal ajaru leeya marka ajaruba leeya falaa yajuusu an yutabaca fiihaa ma bannaana zallada in lagu raaco sidoo kale qoladii kalu ridina walaa yajuusu an tuhdara makaanatu mana bannaana in makaanadiisa iyo darajadiisa la waxa weya haduf laga dhigoo la macno tiro wa mansilatu fii qulubi lmuslimiina ma bannaana derajada iyo mansilada uu qulubta muslimiinta ka joogay in hoos looga rido ma bannaana marka labadaas daa'ifo ayaa ku fidnooba marka waa in qofka uu labadaba iska ilaaliyo imaamkana la ilaaliyo mansiladiisa qowlka ay caddaato inuu zallo yahayna qowlkaasna inta laga tago daliil kala qaato waana siday a'imada muslimiintu dhammaan ka dardaarmeen shalay waxaan ka soo hadalnay oo carabka aan ku dhufannay jaamacadaha in la dhigto oo laga barto diin oo shahaado laga soo jaf yidhaahdo arintaasu ikhlaaska inay wax u dhimaydo inkastoo hadalka qaabkii aan u idhi aad inaan dadku gobol xasuusanay dhici karto hadalka qaabkaan u idhi wuxuu ahaa qofka cilmiga sharciga ah oo xadiidka ama tafsiirka ama fiqiga barta inuu dhaqaala ku helo qofkaas niyadiisi waa fasaaday saas waa hadalka waana duuban yahaan u malaynaa waana duuban yahay hadalkaas sheekh maxamed ibnu saalex alcuthaymiin sharxa waad aragteen oo uga hadla mas'aladaas dadkii jaamacadihii dhiganayaan iskoolaadkii dhiganayaan inay shahaado helaan shahaadaduna waa danaha adduunay ka mid tahay danaha adduun laftirkeedu waa dan adduun see markaa ikhlaaskii loo badbaadinaya shahaadadiina loo qaadan karaa waxau leeyahay caalamka waana sida caalamka u badan yahay nicamka annagu aan haysanno masaajidda xalaqaadka iska furan oo qofkii kasta wax iska akri karo caalamka kuma badna wax ka jirana maahan caalamka marka wuxuu leeyahay qofkii hadday niyadiisu tahay inuu anfaco ummada oo xataa waxa uu ku anfacayaa maahan tacliim kaliya xataa manaasibta sida qadaha manaasibta ama jagooyinka oo qofka uu dadka ka anfici karo hadduu rabo inuu gaaro oo isleeyahay ummadda aad anfacdo niyadu sidaas tahay ummaddii maalan loomaba ogola dacwoba inuu diin akhriyaba looma ogola hadduusan warqad wadan caalamkii waa caalamul awraaq maba loo ogolaba xaraf ma sheegi karti waa la kaala sheegta adig waaad haysan mar ummadaabad anagu diinkan mas-uulkana ah, diinkan waardiyeynaa qof aan wax soo baran uma akri kare naga faiiso di kale ken waad wa ku baran waxaa la rabaa in laga hor istaago ha la dhihi maayo diinkan hortaagan waaa laleeya anagu mas-uulana diinkaana waardiyekanna adiga meesha fadhiyo wax akraaye maxaad haysata maxaa caddaynaa inaad wax taqaano sheekh hebel iyo akriyo warqad ma haysata may ka fariis ummadda ha caalim kastuu yahay ma loo ogolo hadduu dadka ugu cilmi badan yahy haduusan warqad wadan haddii marka taasoo kale ay qofkii og yahay oo us yidhaahdo si aad dadkii wax u barto warqad qaado eh, markaas waxa weeyaan niyo saalixaa weeyaan taas faasida maaha in uun adduunyo lagu helo ama jabo lagu gaaday hadduu siday ummadda aad anfacdid dacawo aad ku anfacdid aad ku anfacdid qade aad ku anfacdid tacliim aad ummadda anfacdid dariiqii aad ku anfici laheedna isbaaraad taalla waradaana taal haddaada waradii helin ma anfici kartid si aad ummadda u anfacdo aad warqada heshid hadduu wadadaas u maro wuxuu leeya wax dhibaato male wax dhibaato male saasuu leeya male maalka laftigiisa marka xadiiskii uu keenayaa bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo uu nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam maa jaaءaka min hada almaal wa anta hayru mushrifin walaa saa'il fakhudhu wamaa laa falaa tutbichu nafsaka maalkii laftirkiisa haddii maalkii lagu siiyo adigoon maalka u hanqaltaagayn adoon qofna weyddiisan qaado wixii aan saas ku imaanna naftaada ha raacsiin marka ayadana wixii maala oo ku soo maranaa dariiqaas nabiga sala allahu calah wasalam unbaa la marsiinaya isagana dariiqaasaa la marsiinaya qaala almualifu raximah ullah wuxuu yidhi bakar abu zayd wa can sufyaan waa sufyaan ibnu cuyayna ma aha sufyaan hawri wa can sufyaan bni cuyayna raximahu llah waxaa laga wariyey kuntu waxaan ahaa uutiitu in laysiiyey fahma alqur'aani qur'aanka fahmkiisa falamaa qabiltu sura markaan kiishadii aqbalay sulibtuhu waa layga siibtay ah, a'immadaas waxay ahaayeen a'immo qulubtoodu nuurayso oo sida jirkayaga iyo badankayaga annagu aan uga warqabno cudurrada ku jira ay quluubtooda nuqsaanta ku timad iyo siyaadada uga warqabeen dad nuurayo quluubta u nuurayda oo qalbiga ilaashada ilaahi weyna subxaana wa tacaala mafaatiixda uu furay iyo minanka uu siiyey oo ay fahmayaan nusuusta iyo daqaa'iqdeeda iyo culumta ay fahmayaan way dareemi jireen marka ay u furmaydo oy siyaadaydo iyo marka nuqsaan ku timaado fahamkooda way kala dareemayeen naga maanta waxaan qofku maalin hadba marku ayaan joogo isbitaalu tega baariskuud hallaygu sameeyo jirka xaa ku soo kordhay cudur hebel halkuu mara taasaan naqaana laakiin qalbigii in nuurkiisii siyaaday taqwadii inay siyaaday iimaankii inuu siyaaday iyo inuu nuqsaamay warba kama haynaba maxaa qalbiganna madoobaaday soo ma jeedid wuxuu leeyahay kuntu waxaan ahaa uutiitu in laysiiyey fahma alqur'aan qur'aanka fahmkiisa alla ii fura ad a ilaahay tafsiirka ugu furay fahmka qur alla ii furay falamaa qabiltu sura kiishadii markaan aqbalay kiishadii waa fursada yarta oo lacagta lagu rido bahashii markaan aqbalay oo boqoradii ay siiyeen sulibtuhu waa layga siibtay fahmkii macnaha qur-aankanoo lagama siibine nuqsaanu dareen fahamkii iyo minankii iyo futuuxaadkii alla siiyo nuqsaamayuu dareen markaan boqoradii wax ka qaadannay ayaa laalka siibtay saas darteeday uga digi jireen culummadu in madaxda iyo dadka maamulada haysta wax laga qaato xoola laga qaato laba sababoodayna uga digaayeen sababka koobaad maamulada iyo madaxda maalku meeshuu ka soo galay qaar badan xaaraana ku jirta oo dad baa laga dhacay qaaraa canshuur ku qaaday dadaa dad ka soo dhacay xoolo dad laga maroojiyaa ku jira oon xaq ahayn tan labaad ninka madaxda wuxuu badanaaba culummada wax u siiyaa inuu jaranjar ka dhigto hadhow marka u soo baahdo fatwadiisa inuu u jilco maxaa yeelay af wax cunay xisho uu yidhaha haye annagu diinkan ka dambayna culummada ma horboodayno war culumu sidaas maslaxaan u aragnay sharci wuxuu ka qabaa oo tiaa eh, eh, maslaxo sharciguma diidano eh, adoon fiirin wixii ma dhabbaa mise ma dhab ma <laughs> maslaxadu mid sharciga ah, mise waa mid uun siyaasaddu la gashay oo kursiga lagu ilaalaa mise waa middii sharcigu maslaxa u yiqiin adoon fiirin ah, maxaa af wax cunay xisho sufyaan bn cuyayna waa xaafid wacalaama waa shaykhulmuxadisiin hadalkiisa waxa weeyaan waa dadka muslimiinta uu dega naftiisana waa eedaynaya taasna waa dadka mutaqiinta sifaadooda imaamu maalik ibnu anas raximahullah wuxuu yidhi haaruunu rashiid khaliifkii muslimiinta aa ii soo dirayu inaan xadii u ari ii imow imaam maalik ha ii yimaado xadii ha ii akriye markaasaan idhi yaa amiira almuminiin ina alcilma yu'taa walaa ya'ti cilmi waa loo tagaah ma aniy ka war hadda waa khaliifihii muslimiintoo dhan soo ma jeedi khalaas waa ii yimiduy gidaarka aan saas u tiirsanaayo asna dhinac iskaga tiriyo labadayna waa sinsema mayo xadiidkiina waa iga raba markaasaan idhi yidhi yaa amiira almu'miniin inna min ijlaal illaah ijlaala dishaybati muslim ilaahay weynayn weynaynta alle waxaa ka mid ah muslimka ciroolaha in la weyneeyo hortayduu fariisuu yidhi sida ardagii khalaas ou akhriyo xadiiskaan u daldalay markii dambe wuxuu yidhi yaa abaa cabdallah tawaadacnaa licilmika faintafacna bih cilmigaagaan isku dullayn annagoo boqorkii muslimiinta ah waana ku nacfinay wa tawaadaca lanaa cilmu sufyaan ibnu cuyayna falam nantafic bih laakiin sufyaan ibnu cuyayna cilmigiisaan asagaa noo tawaaducay markuu boqorradii u tawaaducay cilmigiisa waxba kuma aanaan dheefin marka haddaad boqorrada u tawaaducdo adiga naftaadana nuqsaana ku imaana ayagana wax dheefi maayaan marka cilmiga waa la ilaaliyaa Ah, cilmiga waa la ilaaliya hadalkaas wuxuu ku yaalaa alxafu cala dalabi alcilmi lilcaskari safxada sagaashan iyo sagaalaad ilaa safxada boqolaad dabcadda almaktab alislaami sidaasoo kaleeto abu hilaal alcaskari sida alxafu cala dalab alcilmi liabi hilaal alcaskari safxadii aan hadda sheegnay wax yar ku sugan ka horay ku sugan tahay siddeean iyo toddoba iyo siddeean iyo sagaal sifatu safwa libni ljawsina waa ku yaalla hadalkaanu tadkirat lxufaad lixaafi dahmina waa ku yaallaa haaruunu rashiid wuxuu amray abaa yuusuf alqaadi wuxuu ku yidhi ii soo aruuri kuufa ahluxadiidka jooga ii soo aruuri waxaan rabaa aniga iyo caruurtayda waa khaliifihii muslimiinta inay noo akhriyaan xadiidka inta halkaan iskugu keentid xadiidkaana baree nabiga sal اlahu alيه waslm oo isku soo aruuriyey aba yuusuf alqaadi laakiin laba caalima diideen cabdullaahi ibnu idriis alowdi ciisa ibnu yunus asabiici waa diideen haaan boqorku hadduu cilmi rabaa noo yimaado carruurta boqorkuna ha yimaadeen hadday cilmi rabaan meesha muslimiinta usoo doortaan cabsida oo ah hadda boqorku meel walba mar kale ma jirto meel kastuu tegi karaa qofka soo ma jeedin cilmi hadday rabaan cilmi waa loo yimaado cilmiga ha u yimaadinaya labadii wiilo boqorku dhalay alamiin ibnu haaruun arashiid iyo alma'muun ibnu haaruun arashiid labadoodiyaa soo tageen cabdullaahi ibnu idriis oo weliba xanuunsanay u yimaadeen boqol xadiid uu akhriyey boqol markuu u akhriyey umamuu yidhi iga dhegayso boqolkii ta kitaabkii dhigay uu yidhi korka iga dhegayso markaasuu macalsanad akhriyey markuu dhammeeyey uu damcay xoogaa lacaga inuu siiyo markaasuu yidhi maya xoola kaa qaadan maayo markaasuu ii ogolow dhakhtarku daweeye aan kuu soo dire markaasuu yidhi maya rabbigii jiradaygu ridaa daweynaya soco xadiiska ma barataa dhaqaaji waa ka tageen waxay u tageen ciisa ibnu yuunus xadiiskii uu akhriyey markuu u uu ma'muun boqol toban kun oo dirham uu u dhiib markaasuu yidhi maya kaasuu labaatan kunoo dirham ka dhigay markaasuu yidhi waxba ha badin masjidkao dhan haddaad dahab ka dhigto ma aqbalayo ha ka yaabin xadiidka nebi muxamedna biyo lacabo xataa ku qaadanma iska daa xoolo ka badan ah, biyo ii soo dar aan cabo xataa kudhihi maaso xadiiska nabiga kuma barin ujiro ku qaadan maayo dhaqaaji waa ka dhaqaaji sidaas uga dhaqaajiya imaamu samcaani wuxuu yidhi waxaan akhriyey khadka hibatullaahi asaqadi wuxuu yidhi ibna dajaaj ibnu dajaaj waa muxamed ibnu cali ibnu cali ibnu xasan ibnu dajaaji wuxuu yidhi ibnu dajaaj wuxuu ahaa nin sumcad leh dabaqadda sare ka tirsan dhaqaala haysta markii dambe waxawy abaar ku dhacday oo uu faqiiray waana xanuunsanay markaasaan idhiyuu yidhi annagoo kooxana keen xadiis ka soo akhrisanne waa u tagnuu yidhi asagoo xanuunsan oo salli yar ku jiifa jaakad yaroo ku gubatayna sita hal dirhamna aan heli karin markaasuu sidai ahluxadiidka lagu yiqiinay inta soo kacay uu si qiiro leh uu noogu akriyo xoogaa xadiid marka dandarada iyo dhibaatada haysataan la yaabna markaan banaanka u baxnay aan ardada idhi uu yidhi shiika waxaan siina ma hayda markaasaan shan midqaalan isku darnay ka gabaru dhalanta u dhiibnaani ho aabba u dhiib waa fiiriy bal inay u dhiibto in kale inay meel kale la marto meelaan istaagay waa fiirina bal inay gacanta ka saarto in kale markaasay say usii waday tiri ardadii hadda dersi aad u akriday aabba kuu soo dhiibtay markuu arkay uu dharbaaxay koodkiisa halkaas xurata weji xura halkaasa la yidhahda halkaasuu dharbaaxay markaas waana dhawaaqay markaasuu yidhi waa fadiixata alla maanta fadiixa igu dhacday aakhudu calaa xadiidi rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam ciwad ma rasuulka ilaahay xadiidkiisiaan maanta wax ku qaataa laa wallah ilaahan ku dhaartay inaanan ku qaadayn isagoo cagcaw soo booday uu faraha iga saariyo markaasaan ardadii u celshay lacagta noocaasay ahaayeen noocaas ayay ahaayeen slku dadkaas say u tukadaanaan u tukannaa inkastoo aan ku salaad dhammayn say u soomaanna waa u soonnaa waxna waa aqaqraynaa laakiin maxaa lagu kala tegey qalbigaa lagu kala tegey ah. xubullah xubu rasuul xubu daari laakhira qulubtoodu ka buuxday meesha annaga xubu dunya ay qulubteena ka buuxday ah, meesha lagu kala haray waa halkaas wa can sufyaan sufyaan ibnu cuyayna raximah llah waxaa laga wariyey kuntu waxaan ahaa uutiitu mid la siiyey fahma alqur'aan qur'aanka fahmkiisa falamaa qabiltu markaan aqbilay asurata kiishadii sulibtuhu waa layga sibto waa layga qaato qaala almualifu wuxuu uhi raximahullah fastamsik qabso raximaka allah ilaa ha kuu naxariistee tacaalaa ilaa waa sarreeyaahe bilcurwati mareegta ama qoolka curwada alwudqaa ee lagu kalsoonida badan yahay curwada alcaasimati ee ka ilaalinayda qofka min haadihi shawaa'bi barxyaalkan seed u qabsanee bian takuuna waa inaad noqoto maa badljuhdi maca badliljuhdi bidami ljiim oo jiimka la godo dadaalka bixintiisa la jirkiisa filikhlaasi ikhlaaska aad dadaalku bixine waa inaad noqotaa shadiida alkhawfi cabsidiisu miday adag tahay min nawaaqidihi ikhlaaska kuwa buriya kuwaas aad ka cabsanaydo cadiima aliftiqaar baahidiisu miday weyn tahay waa inaad noqoto ilayhi ilallaahi aad u baahan tahay waaliltijaa u ciirsashadiisa iyo u tiirsashadiisu miday weyn tahay waa inaad noqoto ilayhi alla aad ku tiirsato subxaana fastamsik qabso raximaka allaahu tacaala ilaah waa sareeyaha allah kuu naxariistee ku dheg bilcurwati mareegta curwada waxa lahaha xarigga marka la laabo xarigga inta la laabo aa neefka xoolaha qoorta loo gelshaa geed lagula xidhaa laabkaas xariggu laaban yahay qoolkaas ama mareegtaas kaasaa la yidhaahdaa curwa ah, xarigga lagu kalsooy marka xarig oo saas u laaban haddaad ku dhegto xarigaasu marna kaa baxsan ma laakiin xariggan laabnayn haddaad ku dhegto oo xoog loo jiido waa kaa siibana waa qool lagu kalsoon yahay go-i maa kana fakama maxaa waa laaban yahay moogta ah. fastamsil qabso raximaka allaah allaha kuu naxariistee tacaala allah wuu sarreeyaahe bilcurwati mareegta alwudqaa ee lagu kalsoonida badan yahay qoolka aad loogu kalsoon yahay curwada alcaasimati qofka ka ilaalida min haadihi shawaa'ibi baraxyaalkan bian takuuna waa inaad noqoto maca badli ljuhdi dadaalka bixintiisa la jirkiisa juhdi marka la waa dadaalka jahdi marka la waa dhibka ah, waa dhibka filkhlaas ikhlaaska dadaal inaad ku bixida iyadoo jirto shadiid alkhowf haddana cabsidiisa qofay daran tahay oo walwalaya oo isla ama ikhlaaskaaga wax galaan waa inaad noqoto waa inaad cabsidiisu miday daran tahay waa noqotaa oo aad ka baqaydo min nawaaqidihi waxyaalaha ikhlaaska buriya cadiima aliftiqaar baahidiisu miday weyn tahay waa inaad noqoto waliltijaa iyo u ciirsashadiisa iyo ku tiirsigiisa ilayhi ilallaah alle xaggiis aad u ciirsato u tiirsato subxaana ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb ka fogaynaa wa yu'haru waxaa laga soo guuriya can sufyaan ibni saciid athawri raximahu اllahu tacaala qowlow hadalkiisa uu yidhi maa caalajtu ma daweyn shay-an shay shaygoo ashadda uga adayg badan calaya korkayga min niyati wax niyadayda iiga dhib badan weligay iskuma day inaan daweeyo inaan ka suuliyo wax kaleeto inay soo galaan wax iiga dar waxay ku adag tahay waa qof marka hore ka murgay ee haddaadan kaba murgin wax kugu adag adiga ma jira culays kuguma haydo laakiin culays waxay ku haydaa qofka kilaas ikhlaasku qiimo laleeya qofkaas wey qofka ku dadaalaya oo dareemaya culayskaas qaala almuallifu raximah اllah wa can cumar cumar ibnu dar waxaa laga wariyay annahu cumar qaala inuu ku yidhi liwaalidii waalidkiis yaa abi aabbaheyo maa laka maxaa kuu sugnaaday idaa wacadta naasa dadka markaad wacdido akhadahumulbukaa booyinaa qabata dadka markaad wacdido booyinaa qabane wa idaa wacadahum hayruka adiga kayrkaa markuu wacdiyana laa yabkuuna ma booyayaan fa qaala wuxuuhi yaa bunayo wiilkaygii yaraayo laysat innaaicatu midda barooranayda ama booyayda naa'ixada athakla ee waradkeedii weyday mila naa'ixa midda barooranayda la mid ma ahan almusta'jarati oo la soo kiraystay la mid ma ahan wafaqaka allaahu allah ku waafajiy lirushdika hanuunkaaga aamiin hadalkan khada ah ku jira cumar ibnu dar aa aabbihiis ka wariyay aad moodaa wuxuu noqonayaa der ibnu cabdillaah ibnu zuraara marka waxay noqonayd hadalkan in laga soo raray ninka la yidhaahdo der ibnu cabdillaahi ibnu zuraara markaasna waxay noqonayd qof mubtadico war laga soo raro maxaa yeelay cumar aabiis mubtadicu ahaa cumar aabiis murji uu ahaa ah. selafku salaamta kama qaadi jirin aimada selafka maxaa yeel selafna marka la yidhahdo salafu saalixa ah wax laga soo rara ee un waa horreeyey qofkan zamankiisa maaha markuu salaamo aimada slafka ta fiiriyaanay ka aamusi jireen salaamta kama ridi jiri maxaa yeele irjaa lagu dareem bid qatarana way irjaa waa bidca qatar marka hadalka ma u laha asagu waxa weeyaan sida sawaabka waana sida ku sugan xilyat اlwliyaa liabi nucaym waa sida ku sugan azuhdu liaxmed ibni xambal hadalka khada ah ku jira naqligan ee sida saxdaa ah waxay tahay hadalkan waxaa iskale dar waxa weyaan dhr ibnu cumar ibnu dhr hadalkaad ninkan weydiinayaa waa dhr ibnu cabdilaah waxaan rabaa waa dhr ibnu cumar marka aabbaha la weydiinaa waa cumar cumarna mubtadec ma ah, waa cumar ibnu dhr aabbuhu marka ah, waxa weeyaan qofka wax weydiinaa waa dhr ibnu cumar ibnu dhr aabbihiisu weydiina aabbihi marka waa cumar ah, sidaasana ugu taalla xiliyat awliyaa saasaan ku taalla iyo zuhdiga oo waa imaam axmed labadaba marka laakiin hadda sidaan uu dhigan yahay waxaad moodi laheed cumar inuu aabbiisa dar weydiiyo markaasna wuxuu dar ibnu cabdillahi ibnu zuraara oo murji ahaa mana ahan hmm, ma ahan marka waa khada marka hadalkan waxaa iskale dar ibnu cumar ibnu dar ah, marka waalidka wax la weydiiye waa cumar marka oo hadalkan yii wiilka wax weydiiyana waa wiiluu dhalo dar la dar ibnu cumar la marka wacan dar waxaa laga wariyey annahu qaala inuu ku yidhi liwaalidihi cumar ibnu dar waalidkiisa cumar ibnu dar ah uu wuxuu ku yidhi yaa abi aabbeeyo maa laka maxaa kuu sugnaaday idaa wacadta naasa dadka markaad wacdido akhadahum ulbukaa booyinaa qabata waa wada booyayaan dadku xagga iyo agga iskala booyayaan xagga iyo xagga ay iskala booyayaan waidaa wacadahum hayruka adiga kayrkaa markuu wacdiyana laa ma booyayaan weliba hadalku siduu xilyaha ugu yaallaa waxay tahay dar-a cumar ibnu dar wuxuu ku yidhi maa baalulmutakalimiina yatakalamuuna falaa yabki axad waa maxay dadka diinka ka hadla way hadlayaan hal qof booyima faidaa takalamta yaa abati samictu lbukaa min haahunaa markaad hadashaan aabbe dhinacyada booyinta ka maqla markaasuu sidaan ku yidhi oo ku yidhi faqaala aabbihii oo cumar ah wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygii yaraayo laysat inaa'ixa gabadha barooranaysa naaixada waxaa la idhahdaa marka qof dhinto haweenta booyeydo qayliyeyda aa la idhahdaa midda barooranayda ama booyeyda athakla ee caruurkeedii weyday caruurkeedii weyday thakladana waxa weeyaan waa haweenta caruurkeedi dhintay caruurkeediyaa dhintay midda laga dhintay la mid maaha Ah, haweenayda booyeyda aagla ee laga dhintay ma ahan ah, mila naaixa mid booyeyda lamid maa almustajara oo lasoo kiraystay carabta waxay yaqaaneen markii qof ka dhinto waa qabla islaam markii qof ka dhinto horta haweentii laga dhintay waa booye laakiin kuwo aan laga dhimanay soo kiraysaan lacagay siinay markaasina noogu booy qofkii naga dhinay ah, marka lacagtay bislaysanaan kuwa markaasay booyayaan ciid isku shubayaan hoosna inay ka qoslayaana dhacdo oo xataa marmar qosol ka fakada waa dhici karta lacagaa la bislaynaya dhibaata ma haydo qofkan midii laakiin laga dhintay beerka xanuunayo ilintu waa ka daacad mar ah, ilintu waa ka daacad marka qofka iyada musiibadu ku dhacday laga dhintay booyinta ay booyeyda la mid maaha mid lacag ku bislaysayda oo iska keenkeenayda hadalkaas waa maxe ula jeedaa waxa weya cumar ibnu daar war qofku markuu asaga qalbigu xanuunayo oo uu alla ka baqayo hadalka ka soo baxaa hadalkaasa qulubta taabanaya ah, lamid mid maahan qof afka ka qayliyaya ah, oo asaga qalbigiisa aan waxba ku jirin cabsiyo lamid mid maaha waa intaas hadalku ah, lamid mid maaha sida haweenta laga dhintay booyinteedu qalbiga uga soo baxayo oo uu dadka u taabanayo sidaasoo kale qofka rabbi ka baqaya hadalkiisu dadka taabtaa Ah, gabadhaas waxa weyn la soo kireeyey afka ka booyeyda qalbigana ka qoslayda sidaan hadalkeedu u gudbayno dadka u taaba karin sidaasoo kale qofka afka ka qaylqayliyaya hadalkiisu dadka ma saameeyo waa intaas hadal hmm. yaa bunaya wiilkaygiiyo laysat naaixatu tagla ma ahan midda barooranaydae laga dhintay midla naa'ixati lmustajara tambooyeyda ee la soo kiraystay ma ahan saasayna a'immada dhammu ay dhihi jireen ziyaad ibnu abi sufyaan wuxuu yidhi idaa kharaja alkalaamu min alqalbi waqaca fi lqalbi hadalku markuu qalbiga ka soo baxo qalbiga dadku ku dhacaa wa idaa kharaja min allisaani lam yujaawis iladaan laakiin markuu carabka ka soo baxo dhegaha ma dhaafo dadku dhegtay dadku ka maqlayaan wax ta'fiira iyo wax saamayna hadalkaasu ma samaynayo hadalkaas jaamicu bayaani cilmi wafadli xaafid ibn cabdilbari juska koobaad safxada toddobaatanaadu ku yaala wakadalika maalik ibnu dimaa wuxuu yidhi ina alcaalim idaa lam yacmal caalimku hadduusan diinkiisa ku dhaqmin zallat mawcidatu can اlquluub ah, wacdigiisu waa ka simbirraxdaa qulubta dadka ma galo kamaa yazilu اlqatru can isafa sida roobku dhagaxa sisibta uga simbirraxdo roobku markuu ku dhaco dhagaxa sisibta ma dhex geli karaa maya waa ka biyuu waa ka daadanaya waa ka leexanaya waa nuucaas qofkan cilmigiisa ku dhaqmay Ah, dadka qulubtooda ma taabto ma taabto hadalkaas imaam axmed azuudiga ku sheegay abu nucaymna xilyat lwliya waana saxiix xilyaha juska labaad saddex boqol todobaatan iyo laba uga yaal marka waa noocaas qaala almualifu raximahullah alkhaslatu arinta arinta aljaamicatu kulminayda likhayray dunya waalaakhira khayrka adduun iyo aakhiro maxabatullah waa ilaahay jacaylkiisa tacaala ilaa wuu sarreeyaahe wa maxabatu rasuulihi waa ilaahay rasuulkiisa oo la jeclaado sala allahu calayh wasalam wa taxqiiquhaa maxabadaas la xaqiijinteedu bitamaxudi lmutaabacati raacidda la baraxtiriddeeda weeye waqafwiاlahari iyo raadka in la raaco lilmacsuumi nabiga la ilaaliyey xaal raadka u sugnaaday qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi qudhe nabiga suubanow in kuntum haddaad tihiin tuxibbuuna allah allaah kuwa jecel fattabicuunii isoo raaca yuxbibkumullah allaah ayaa idin jeclaanaye wayakfir lakum allah idin dhaafayo dunuubakum dembiyaalkiinna wallaahu allah qafuuruu alle dembi dhaaf badan raxiimun oo naxariis badan alkhasla arinta waa sifada aljaamicatu jamcinayda likhayray dunya wاlaakhira kayr addunya kayr aakhiro maxabat اllaahi tacaala wa allah in la jeclaado alle sareeya sareeyaa wa maxabatu rasuulihi waa allah rasuulkiisa in la jeclaado salى اllahu calيه wasalam laakiin midna waa afka baarkiisa midna waa xaqiiqo jacaylka maxaa lagu gartaa dadku waa wada sheeganaya allah iyo rasul in alla iyo rasuul inay jecel yihiin dadka muslimiinta o dhana sheegta ah, soo ma jeedid waa la sheegtaa laakiin midna waa dhab midna waa been maxaa lagu kala saaraa wa taxqiiquhaa maxabadaas la xaqiijinteedu bitamaxudi اlmutaabacati raacidda la barax tirideeda wey raacidda la raacayo raadkii nabiga sal اllahu calيه wasalam waa in la barax tiro waa inaan wax lagu darin mar hadday caddaato dariiqa nabiga sal اllahu alay wasalam waa inuusan jirin dariiq la garab dhiga ah hadday sugnaato diinkii nabiga sal اlahu alي waslm sheekh hebela saas yidhi madhab hebela saas qaba daa'ifadayadaa sidaan qabta dariiqadayadaa sidaan tiri waa inaysa meesha imaan ma caddaaday diinkii nabi moxamed sal اlahu alيه waslm keligiisaa qabriga lagu weydiinayo dariiqo kale lagu weydiima shiikh kale lagu weydiima asagaa lagu weydiin doono marka waa inaadan taradudin oodan shaki yaru ku gelin mar haddii dariiqiisu caddaado duusan cadaan inaad barataad raadida laakiin markuu caddaado waa inaan shakiga yar kuglin maxaa yeeley cid mutaabacada lalaho makhluuqu ma jirto ah, oo la garab dhigo oo la yidhaahdo nabiguna sidaanuu yidhi sheikh hebelle sidaanuu yidhi labada qowl see loo jacina subxaan allah oo miyay siman yihiin labadood ma laba rasuul alla kuu soo diraya inaa lilaahi wa inaa waa in loo barax tiraa sida cibaadada rabbi loogu barax tiro rabbi cibaadada mid cid lala sii karaa maya mutaabacadana waa inaan nabiga cid lala siiyo salawatulahi wasalaamu calayh saasay hal rugni iskugu yihiin shaataynku ashhadu an laa ilaha ila allah waa ikhlaaskii cibaadada ilahay loo barax tiro washhadu anna maxmed rasuululaahina waa tabaxud lmutaabaca mutaabacada in la barax tiro ergegii alla soo dirow asaga oo addoommadan u soo diray qabrigana labadaasaa laisku weydiiye man rabbuka waman nabiyuka iyo diinki ah, almursil wاlmursal wاrisaala saddexdaasa qabriga laisku weydiiye waa inaad ogaataa waa in la baraxtira xaqiijinteedu waa saas haddii ay halkaas uu nabigu kuu saaran yahay sala allahu alay slm oo qowlkiisa qowl makhluuq aadan garab dhigaynin khalaas jacaylkaagu waa run aad nabiga jeceshay sala allahu alay wasalam waa run wey wa taxqiiquhaa maxabada la xaqiijinteedu bitamaxudi almutaabaca ilaahayna weliba waa jeceliya qofka nabiga raaca sala allah alay slm waabaa aayaddaaba aan ku arki doono qofka nebi maxamed raaca sal اlahu alay si saxa u raaca ilaahay buu jecel yahay rasuulkuu jecel yahay waa muumin qaba qofkaas waa muumin dhaba wa taxqiiquhaa mutaabacada la xaqiijinteedu bitamaxudi lmutaabacati raacidda la baraxtiriddeedu wey la barax tiro wa qafwi lafari iyo raadka la raaciddiisa qafaa waa raacay wey walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca wاlbasara wاlfu'aada kulu ulaaika kaana can mas-uula walaa taqfu ha raacin wa qafwi lafari iyo raadkii in la raaco lilmacsuumi raadkii u sugnaaday lilmacsuumi axadka la ilaaliyo gafka laga ilaaliyey waa nebi moxamed sal allahu alay wasalam macsuumka xaal u sugnaaday ahlu sunnuhu waxay qabaan cismat اlambiyaa laa cismat اlculamaa ambiyadu waa macsuumiin ma gafayaal diinta ay dadka soo gaarsiinayo kuma gafaan ma ku gafaan sida alla ugu soo dhiibay u gaarsiiyaan so uma jeedid sayid اlambiyaa wاlmursaliin waa nebi moxamed sal اlahu alay waslm so uma jeedid laakiin cismat اlculamaa ma qabaan ahlu sunnuhu culmmadu yukhdiuun wayusiibuun waana gefaan waana asiibaan culmmada muslimiinta dhammaan saasay ijmac ku yihin aayaddan marka noo akriyo aayaddan aayatulmixna la yidhahda dadaan sheegteen inay ilaahay jecel yihin markaasa ilahay aayaddaas ku imtixaana aayaddaas alla soo dejiye aayatulmixna ba la yidhahda aayadda imtixaan qaala allahu tacaala ilah wuxuu yidhi qul dheh nabiga suubanow in kuntum haddaad tihiin tuxibbuuna allah allah kuwa jecel fattabicuunii aniga isoo raac nabi maxameda sala allahu calay wasalam haddaad allah jeceshihiin aniga nebi maxameda isoo raac saas ku dhehli dadka saas ku dheh maxaa la helaya marka nabiga la raaco labadaana la hela waa weyn afiiriya yuxbibkum ullah allah ini jeclaana markaad nebi maxamed raacataan wayakfir lakum dunuubakum dembiyaalkiinan allah idiin dhaafa bal fiiriya maxaa ka weyn maxaa ka weyn jacaylka nabiga raacidda nabiga sidaana lagu hela ah, ilaahay inuu ku jeclaado ilahay inuu ku dembi dhaafo jacaylkaagu inuu run yahay waxaa lagu helaa reedka nabigoo la raaco sal اlah alay slm allah hafuuru waa la dembi dhaaf badan raxiimun oo naxariis badan ilaahay iyo rasuulkiisa in la jeclaado qur-aankuna sidaas u tusa aayaddan waxay noo tustay iyadu shacaylka xaqiiqadiisa wax lagu ogaado aayadda laakiin adilada waxaa ka buuxda ilaah iyo rasuul in la jeclaado inay iimaan tahay bal waaba asl iimaan iimaanka asalkiisuba waa alla iyo rasuul la jeclaado asl iimaan kufriga asalkiisuna waa alla iyo rasuul la nibcaado gaalnimada asalkeedu waa saas xadiiska bukhaariiyo muslim nabigeena sugan wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam alaaun man kuna fiih wajada bihina xalaawat aliimaan saddex qofkay ku sugnaadaan saddexdaas sababtood wuxuu ku helaa iimaanka macaankiisa waxaana ugu horreeya an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mimaa siwaahuma ilaah rasuulkiisa waa inuu ka jecliya wax alla wixii ka soo haray xataa nafta ku jirta ehelkiisa iyo makhluuq dhan wuxuu dhalay wixii dhalay naftiisa waa inuu ilahiy rasuulkiisa ka jeceli iimaan weye marka jacaylka ilahiy rasuulla jeclaada iimaan wey iimaan wey jacaylka ilaahay la jeclaadaa waa laba derajo qofka horta inuu jecel yahay allaah iyo rasuulkiisa waa asluliimaan qalbiga haddaan jacayl uga jirin muumin mahane waa kaafir qofkaas waana laba derajo jacaylka ilaahay la jeclaada derajada koobaad waa farad waa maxabo keensata lificli awaamirihi alwaajiba lificli awaamirihi alwaajiba walintihaa'i can zawaajirihi almuxarama jacaylkeena waxyaalaha ilaahay amree waajibka qofku inuu sameeyo oo u hogaansamo wixii alla ka xarimayna uu ka joogo wasabri calaa maqduuraatihi lmulima waxyaalaha xanuun kale oo ilaahay qadarana uu ku sabro waa waajib intaasu waa waajib haddii la waayana muumin maaha qofka waa waajib waa jacayl waajiba jacaylku gaarsiiye waxaan allah amri khiyaar meli wamaa kaana limuminin walaa muminati idaa qada allahu warasuulu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amri khiyaar male qof muumin ma qaada karo khiyaana mar haddii alla irtubo xamraan sidaas darteed bay bacdulcaarifiin dhihi jireen man iddacaa maxabat allah walam yaxfad xuduudahu fahuwa kaadib qofka sheegta inuu ilaahay jecel yahay xuduuddiisana aan ilaalin waa beenaale markuu qofku waajib ka tago ama uu xaaraan ku dhaco maxabadii waajibka aheed aa naaqisa markaas maxabadii waajibka aheed aan nuqsaan ku dhacday oo waajib kamaalkii waajibka ayaa nuqsaan ku dhacda markaasuu ka hormariyey rabitaanka hawadiisi uu ka hormariyey maxabadii rab maxabada sunnadaa waa derajada labaad waa sunno waa in maxabadiisu gaarto inuu ilaahay ku caabudo ugu dhowaado sunnooyinka iyo inuu shubahaadka ka fogaado ah, waxyaalaha shubahaadka iyo karaahiyada inuu ilaahay dartiis uga fogaado sunankana uu laasimo ilaahay dartiisa waa derajada labaad qofku markuu gaarana meel weynuu gaaray uuna ilaahay qadarkiisa raadi ku noqdo maxabada nabiga sala allahu calayhi wasalam waa laba derajo iyaduna asalka midda ah oo faradka ah waa midda keenayda qofku inuu nabiga ku adeeco wax kastoo amro waajib ah iyo wax kastoo xaaraamuhu reebay inuu ka fogaado wax kastoo waajib u amrayna uu sameeyo nabigu wax alla wuxuu reebay oo xaaraaman uu ka fogaado uu ka fogaado wax alla wuxuu nabigu sheegayna uu rumaysto uusanna xukunka nabiga dhibsan ee u hogaansanaado taasu waa aslulmaxaba waana fardulmaxaba maxabada waajibka weya darajada labaad waa maxabada sunnada waa inuu gaaro inuu nabiga sunanka ku raaco akhlaaqda ku raaco hadiga uga daydo mucaasharada ehelkiisa uga daydo mucaasharada khalqiga kale uga daydo akhlaaqdiisa daahirada uu nabiga uga daydo sida zuhdiga adduunka raqbada aakhiro uu midda baaطinka uga daydo oo khashyada ilaahay subxaana wa tacaala iyo maxabadiisa iyo shawqa uu u hiloobayo ilaahay la kulankiisa iyo raadi ahaanshaha uu ku raadi yahay xukunka alle inuu uga daydo nabiga taasuna waa midda kamaalka oo jacaylka nabiga sala allahu alيه wasalam imaamu maalik ibnu anas raximahu llah nabiga marka la sheego sal اlahu alay slm wa isbedeli jira midabkiisu midabkiisao dhan ay isbedeli jireen nebi maxamed marka la yidhah sal allahu calay waslm imaam maalik markaas ayuu dadkii markii dambe kala hadleen oo la yidhi imaam maaligow nebi moxamed marka la yidhah sala allahu calay wasalam maxaad isla badashay ah. markaasuu yidhi waxaan arkay haddaad arki lahaydeen ilama iguma adnaan inkirteen waxaan ahaa mid arka maxamed ibnulmunkadir sayid alquraa ma ku siganaynid xadiis inaad weydiido ilaa waa booyi jiray ilaa aan u naxariisanoo nidh ayaanaan weydiin yuusan booyin la dhiman xadiiska nabiga marka sheeg markaan idhahno uu ilimay jiray uu ilimay jiray wuxuu yidhi waxaan arkay jacfar ibnu muxamed oo weliba ahaa nin oo dadka la u dhoolla caddeeyo oo dadka oo farxadda dadka kula dhaqma mar alla marka nabiga la sheego sala allahu cala wasalam isfarra waa isbedeli jiri wejigiisu weligay maana aragoo isagoo xadiis rasuulka sheega isagoon daahir ahayn waxaan arkay uhi cabdiraxmaan ibnu lqaasim yadkuru nabiya sala allahu calay wasalam fananduru ilaa lowni kaannahu nasafa minhu dam ah, mar alla marka nabiga sala allahu calay wasalam la sheego waxaad moodaa dhiig inuu ka daadanayo carabkuna uu ku qalalay aad moodi jirtuul haybad uu rasuulka ka hibaysanayo sala allahu calay wasalam waxaan u tegay yuhi caamir ibni cabdillaahi ibni zubayr marka agtiisa rasuulka lagu sheego sala allahu calay wasalam yabkii xataa laa ilaa indhuhu ilintu ay ka dhammaato zuhri maxamed ibnu shihaab azuhri aan arkay ayaan arkay marka nabiga sal اlahu calayh wasalam agtiisa lagu sheego kaannahu maa carafaka wamaa carafta inaadnan is-oqoonaadba moodaaba ah, saasay a'imadii muslimiintu ay ahaayeen so uma jeedin calaamadda qofka jecel waa lix shayaa lagu gartaa yidhi alimaam ibraahim ljunayd ilaahay qofka jecel lix shayaa lagu gartaa lixdan shay haddii qofka lagu garto qofkaas ilahay waa jeceli ah, lixdan shay qofka laga helo ilaahay waa jeceli dawaamu dikri biqalbihi bisuruuri bimowlaah xuska uu qalbiga ilaahay ka xusaya daa'im inay u tahay faraxsanaan uu mowlihiisa ku faraxsan yahay waa midda koobaad iihaaru maxabati sayidihi calaa maxabati nafsihi wa maxabati اlkhalaa'iq waxa alla jecel yahay inuu ka hormaryo ka jeclaado waxa naftiisu jeceshay waa calaamada labaad alunsu bihi wlistidqaalu likuli qaaicin inuu ilaahay ugu heshado oo ilaahay markuu xusayo faraxsad qalbigu dumaaniino uu dareemo uuna dhibsado wax kastoo dikriga alle ka kala gooyo ah, wax kasta oo dikriga alle ka kala gooyo inuu dhibsado ashawqu ilaa liqaa'ihi wanadari ilaa wejihi inuu u hiloogo inuu ilaahay la kulmo oo wejigiisa fiiriyo dadka jannada gala wejigiisa fiiriyo ilahay nagu daro an aridaa fii kulli shidati wadurin yanzilu bi dhib kastoo ku dhacay inuu ku raalli noqdo oo yidhi alla igu qadaray lix itibaacu rasuulihi inuu rasuulka raaco sal allahu alay slm waa lixda calaamo lagu yaqaan qofka alla jecel asbaabta keenta qofku inuu ilaahay jeclaado inuu nabiga jeclaado sal allahu alay waslm qalbigiis inuu nuurana waa toban calaamatu ibnulqayim ayaa sheega tobanka tan koobaad qiraaءaة الqur'aani bاtadabur wاtafahum limacaanihi waa qur-aankoo la akriyo tadabur iyo fahmid macaanidiisa iyo muraadka alla aayadda uga dan leeyahay inaad fahamto aلثaanي aلtaqarub ilى اllahi bالnawaafil talabaadna waa qofku inuu faradyaalka inta ilaaliyo sunnooyinka daa'imo sida xadiiskii bukhaariga tan saddexaadna dawaamu dikrihi calaa kulli xaal inuu dikriga alle qofku daa'imo carabka qalbiga iyo camalka xaalad kastaba tan afraad ihaaru maxaabihi calaa maxaabika cinda halabaati اlhawa hawadu markay kaa adkaa tagto inaad maxabada alle ka doorato maxabadaada oo aad mar walba aad ilaalido awaamirta alle iyo nawaahidiisa tan shanaadna mudaalacaة اlqalbi liasmaai wasifaati wa mushaahadatiha inaad wax badan daalacato ood akrido asmaada alle iyo sifaadda alle tan lixaadna mushaahadatu biri wاlixsaani wa nicamihi الظaahirati wاlbaaطina inaad fiirido ilaahay waxa uu kuu galo wanaag ah nicamka kuwa muuqday oo kuwa qarsoono ilahay kuu galay inaad aad ugu fakerto aad jeclaatid allah ku siiyey tan toddobaadna waa midda u cajaa'ibka badanuu yidhi inkisaaru lqalbi bikuliyati bani yaday inuu ilahay hortiisa isku dulleeyo tan sideedaadna alwaqtu bihi waqta nusuuli ilaahiy waqtiga rabbi u soo degaya ilaa samaaidunyaa ee habeenku saddex isku qaybiyo meelaan wax makhluuquu ku arkayn inaad ilahay ku xusto qol gaara meel laaba inaad gurigaaga ka leedahay ood meeshaad ta tagto weysaysato oo tukato oo qur-aanka akhrido aad ku soo qatinto marka ugu dambayda subxaana subxaan allahi wabixamdi macnaha siduu u cabiray waxay tahay inuu ku soo qatimo marka ugu dambayda biاlistikfaari wاtawba biاlistikfaari wاtawba kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun wa biاlasxaari hum ystafiruun waa kaasa ah, saasaa lagu yaqaana dadka mutaqiinta tan sagaalaad dadka ilaahay jecelo saalixiinta inaad la fadhiisato hadalkooda xikamkaana ka aruursato midda tobnaadna sabab kasta oo qalbigaaga iyo ilaahay kale dhexgala inaad ka fogaato tobankaasna ilaahay inaad jeclaato ayay sababku ugu noqdaan qalbigaaguna nuuro wa biljumlati duuduub ahaan fa haadaa midkaan haadaa maxaa lagu ishaara labadii asalon soo qaadanay alkhlaas wاlmaxaba ikhlaas iyo maxabat اllahi wa maxabatu labadoodaas haadaa lagu ishaara ah, haadaa lagu ishaara labadaas hmm. labadaasaa lagu ishaaraayo haadaada labadaasa lagu ishaara oo daada labama lagu ishaara haa waa lagu ishaara ah, laa faridun walaa bikrun cawaanu bayna dalika ah, laa ilaa haaulaai walaa ilaa haaulaa munaafiqiinta maxaa la yidhi laa ilaa haaulaai mudabdabiina bayna daalika laa ilaa haaulaai walaa ilaa haaulaai waxay noqnoqdaan oy ordaayanoo noqnoqdaan muminiinta iyo gaalada dhexdooda gaalada utega ha idinka inla shaqeeya idinkan daacad inin ah muslim anaa cirib goynaya dad igu aragtaan anoo tukaya hala yaabinina dadaan ku dagaaya muslimku u imaana ha gaaladan iska jeedaay inuu adeen daacad inin ah islaamnimadan u gargaara daad aragtaan anoo gaal la fadhiya hayga nixinina waxbaan sii jeedinaay waxbaan kala sabaay labadaas u dhexeeya orda labaduba inay raalli ka noqdaan ka fakeray ilaahi weyna oo qulubta daalcanay marna ku soo dhicmay yaa mudabdabiina bayna daali bayna daalik daalika labaa lagu ishaara laa faaridun walaa bikrun cawaanun bayna daalika labaa lagu ishaara see lagu sharaa bimacna almadkuur daalika madkuurkaasa la leeya ah, daalika madkuurkaas wabiljumlati duduub ahaan fa haadaa kan waa kee min alikhlaasi walmaxaba waa labadaas ikhlaas iyo maxaba aslu hadi alxilya aadaabtan labadaas u asal labadoodu waa labadii shardiyo loo shardi jiray camalka saalixa maxaa yeelay maxabadii maxay noqotay say ku xaqiiqoobe mutaabaca soo maa xaqiiqadii maxabadu maxay ku xaqiiqoobe mutaabaca marka camalka camalka saalixa maxaa loo shardi jiray alikhlaas wاlmutaabaca waa labadii camal kasta loo shardi jiray markaasuu shiku wuxuu ku yidhi وبالجملة duuduub ahaan فhاada madkuurka aan soo sheegnay min الإkhlaaصi والmaxaba ikhlaaska iyo maxabada ah أصlu hadiه الxilya aadaabtan kuwaas asl وayaqacaani waxay labadaas uga dhacayaan ir inay musanatahay hadaadu hadduu ku tus wayaqacaani ikhlaaska iyo waxay uga dhacayaan maxabadaasu minhaa aadaabtan mawqica taaji meesha taajka iyo koofidu uga dhacaan min alxullati isku joogga isku joogga qofka aad inuu labista rabo isku joog laba maro isku eg uu qaadana koofiyu madaxa saar soo maa taajkana koofi oo jawhar lagu lagu tolay ah marka koofidu waa ka saraydaa soo maa isku joogga kale siday uga saraydo sidaasay dhammaan aadaabta soo socota uga sareeyaan alkhlaas wاlmutaabac waa ka sareeyaan aadaabta soo socotoo dhan sidaasay uga sareeyaan qaala اmualifu raximah llah fayaa ayuha abdullah ardoy haa antum idinka haaulaay kuwaanaa tihiin tarabactum waxaad u soo fadhiisateen lidarsi cashar wa tacallaqtum waxaad ku dhegteen bianfasi cilqin wax lagu dhego wixii u qaalisanaa dalabilcilmi oo cilmi dalbidiis ah ku bayaane ma ka bedelo fa uusiikum waa idin dardaarma wa nafsii nafsadaydana waa u dardaarmaa bitaqwa allah ilahay cabsidiisa tacaala ilahay waa sarreeyaan fii siri qarsoonaashada iyo walcalaaniyati muuqashadaba aad rabbi uga baqdaan fa hiya alcuddatu waa saxayda waa waxa loo diyaarsado in seed laga dhigto wahiya taqwadu mahbidu lfadaa'ili fadiilooyinku waa meeshay ku soo hoobtaan wa mutanazalu lmaxaamidi ammaanyaalku waa meeshay ku soo degaan wahiya madcafu lquwa waa awoodda meesha soo dirta wa micraaju sumuwi sarraynta waa jaranjarta loo koro waraabidu waa xarigga alwafiiqu xira cala alqulubi qalbiyaalka can ilfitani fidnooyinka kaxiga ka xidha falaa tufaridu alla kacabsi ha ka gaabinin dardaaran la yaab leh ayuu halkan ku keenay ya ayuha dulaab ardoy haa antum idinka haaulaahi ku waanatiin abaraan ka dhigayna tarabatum abar labaadaan ka dhigayna tarabatum adimadaad isdhaafsateen murabaca waa fadhiga labada lugood marka inta laska horkeena la isdhaafiyo murabaca la yidhaha fadhiga marka qofku labada sida hadda ardaygan u fadhiyo kale waa saas iyo ardaygaas iyo soo ma jeeda tarabuc lugaha marka saas lasu inta laisku horkeena la isdhaafiyo saasaa la yidhahda marka lugihiias macnaha wuxuu u soo jeedaa waxaad u soo jilbalaabateen inaad diin ilaahay barataan kaala iyo dardaaran qaata wey haa antum idinkaa ulaahi kuwaanaatiin tarabactum waxaad u fadhiisateen lidarsi casha wa tacallaqtum ilaa qofba waxbuu doorto qof wuxuu waxa weeyaan go-aan ku gaaray inuu barto diinkii nebi maxamed loo soo dhiibay sala allah alay waxyigii alla soo dejiyey waxa alla jecel yahay waxa alla neceb yahay mustaqbalkiisa aakhire u badbaadiyo qof wuxuu waxa weyaan go-aan ku gaaray adduunyadiisa inuu meel ka gaaro mid siyaasaduu doorto mid duuliyannimu doorto mid waxa weeyaan wuxuu doortay inuu xisaarta barto midba adduunyada mid inuu dibi barto qofba meel adduunyada wax weyn go-aan gaari soo maa go-aan idinku waxaad gaarteen inaad wax barataan wa tacallaqtum waxaadna ku dhegteen bianfasi cilqin shay lagu dhego kii u qiimo badnaa dalabilcilmi ayaad ku dhegteen ka bedelo fauusiikum anig idinka waa idin dardaarmaa wa nafsii nafsadaydana waxaan u dardaarmaa bitaqwa allah ilaahay cabsidiisa tacaala ilaa waa sarreeyaa fii siri qarsoonashada dadka marka aad ka qarsoontihiin ilahay aad uga baqdaan awaamirta ilaalidaan nawaahida aad ilaalidaan xuduudda alle ilaalidaan daacada ilahay laasimtaan walcanaaniyati iyo markaad muuqataan oo dadka u muuqataan ilaali ah, taqwada qofka dhab ula yimaada qofkaas wax walba culus alla waa u fududeeya arrintiisao dham alla fududeeya waman yataqi illaahi yajcal lahu min amrii yusra qofka ilaahay ka baqa arrintiisa fudayd alla ka dhig daalibow maxaa dantaadii ka mid ah dalabcilmi soo maahan ilahay inuu fudeeyo soo ma doonayd ilahay wuxuu kuugu fudeeya taqwada yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaqu llaaha yajcal lakum furqaana muminiino haddaad rabbi ka baqdaan ilaahay nuur uu idin siinaya aad xaqii baatilka ku kala garataan cilmiga alla idin siinaya cilmiga alla furaya ilahay meeladaan ogeyn un ka risaaqaya ilaahay baa inuu kugu kaalmaynayo marka daalibka wax qaaliyahu doorta wax qaaliya haddaad dooratay waa inaad dadka ka taqwo badnaata carabkaaga ilaalida indhahaaga ilaalida dhegahaaga ilaalida indhahaaga laabta dikriga ilaahay carabkaagaad ku badida kalaamka ilahay aad akhrido qur-aanka akhrida qur-aan go-on marna dayicin adkaarta aad laasimta adkaar aad taqaano oo kuwii nabiga laga soo gaaray sala allahu calay wasalam ood laasimtoodan marna ka tegin kaar aadan marna ka tegin ilaa axabu acmaali ila allaahi adwamuhaa wain qalla adkaar aadan marna ka tegin qur-aanka xisib aadan marna ka tegin shan jus afar jus saddex jus laba jus hal ju wax aadan xisib iska go-aanso aadan marna ka tegin xisib waxa la yhahda adkaarta qofku iska leeyahy ama qur-aanka wardiya la yhahda ama xisib xisib macnaheed maahanti oo juska niskiis ah waa qofka waxa u go-an inuu akhriya la yhahda xisib waa inaad leedo indhahaaga aad si gaara ah u ilaashataan dhegahaaga ilaashataa daacada ilaahay ilaashataa xanta iyo beenta iska ilaalida waa dadka wax halaagay xanta carabkaagana aad ka ilaashataa haddaad rabto wax dadku aysan haysan inaad hesho waa inaad dadka ka taqwo badnaataa ood ka daacad badnaataa inaad ka daacad badnaata sidaas weeya sidaas ayaa la rabaa fahiya taqwadu alcudda taqwada wax lagu soo koodo dhowr tacbiiray ku koobaan culummadu qaar waxay dhahdaan imtiaalu awaamir wajtinaab nawaahi taqwo miya waxaa la dhaa wix alla ku faray same alla iyo rasuulna hadda waxba isku waxbay amreen oo alle wuxuu soo dhiibay wax waa nebi moxamed sal allah alay slam wixii alla kaa reebana ka laakiin waxay dhahaan culummadu dalqi ibnu xabiib hadalkiisii hadal ka koobanoo taqwo lagu sharaxa ma jirto wuxuu yidhi taqwo maxay tahay markii la yidhi wuxuu yidhi alcamalu biaacati illah waa in daacada alle la sameeyo calaa nuurin min allah nuur ilahay xaggiisa ka ahadayna lagu sameeyo macnaha waa camal cilmi ku dhisan nuurka alle aggiisa ka ahda waa cilmi ah, ilaahay adeec cilmina ku adeec rajaaa hawaab illaah waana inaad ilaahay hawaabkiisa rajaynaydo waa ikhlaaskii soo ma jeedi waa cilmi iyo camal iyo ikhlaas soo ma jeedi maxaa la yidhahdaa wa tarku macaasi illaah calaa nuurin min allah waa inaad macaasida ka tagto ilahay la caasiyo cilmina aad uga tagto ood in alla diiday soma jeedid makhaafata cadaab ilah cadaab allaba ka baqayo waa ikhlaaska sooma jeedid waa cilmi iyo camal iyo ikhlaas taqwada marka hadalka cajaa'ibta leh ugu kooban waa hadalkaas dalka ibnu xabiib xilyat lawliya liabdi nucam iyo siyaru aclaami nubala xaafid dahabi labadaba ku sugan yahay xaafidu dahabina isagoo tacliiqina wuxuu yidhi abdaca wa awjas waa ku xeel dheeraaduu yidhi waana gaabiye warka war gaaban oo meesha ugu dambayda taabaya weyo taqwo lagu fasiro oo ka cadaan badan ma jiraan wey kana koobnaan badan fahiya taqwadu alcuddatu waa sahayda waa waxa loo diyaarsado in cadaabka gaashaan looga dhigto waa sahay in shaydaan lagula dagaalamo wa loo diyaarsado wahiya taqwadu mahbitu lfadaa'il waa fadiilooyinku meeshay ku soo hortaan wa mutanazalu maxaamidi ammaanyaalku waa meeshay ku soo degaan wahiya taqwadu mabcathu lquwati awoodda waa meesha ay ka soo baxdo oo awoodda laga soo diro meesha awoodaha laga soo ilaahay quwo ku siiyo fahmo quwo leh oo xoog leh fasaaxo quwo leh balaaqo cilmi ilaahay meeshuu kaa siilo oo laga soo diro waa taqwada sababkaad ku heli lehed macnaha waa micraaju sumuwi micraajku waa jaranjarta wax lagu koro ka la raba gurigaas korkiisa in sanqaafka la koroo kale jaranjarta la saaro wa micraaju sumuwi saraynta waa jaranjarta lagu koro daad rabta meel darajo sare inaad ilahay agtiisa ka gaarto jaranjar kale male taqwo wey waraabitu waa xariga alwafiiqu ee xira cala alquluubi quluubta can ilfitan xarigga quluubta xidha oo fidnooyinka ka xidho ka celiyo weeye falaa tufariduu war haka gaabinina ha ka gaabinina taqwada wallah subxana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed